شرع ذا rabbigeen waa iftiin shacabka kulligooda way ku qanceen shareecada rabbigeen waa iftiin shacabka kulligooda way ku qanceen sheebiyoosha waba way midoobeene shareecada rabbigeene dafaacayan sheebiyoosha waba way midoobeene shareecada rabbigeene dafaacayan shareecada rabbigeene shishana dafaacayan shisheeyaha xaggoodu ka gisaanaya shacabka muslimiinta xirxiirayo shisheeyaha xaggoodu ka gisaanaya shacabka muslimiinta xirxiirayo geysiyada shabaabba difaacayo